bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami syid الmرsلين lلإmam النawwiي raximah الlah qala الإmam النawwiي raximah الlah وcanhu ana rasuula اllahi slى اllahu عlyh وalih وsلم qala whuwa عlى الminbr وdakra الصدqة والتacafufa can الmasألة alyad اlculyaa khayru min alyadi الsuflaa walyad اlculyaa hiya almunfiqatu wالsuflaa hiya saa'ila mutafaqu calayhi wa canhu isla ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku inuu yidhi wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka saaran dushiisa wadakara sadaqata sadaqadii ayuu sheegay iyo watacafufa dhowrsiga can ilmas'alati laga dhowrsado iyo dhowrsiga masalada laga dhowrsaday iyo baryada laga dhowrsaday ayuu sheegay waxa uu yidhi alyadu lculyaa gacanta sare khayrun way ka kheyr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hooseyso walyadu lculyaa gacanta sarreysana hiya almunfiqatu waa midda wax bixinayso wasuflaa midda hooseysana hiya asaa'ilatu waa midda wax weydiisanayso wax baryayso mutafaqun calayhi xadiidka waxaa laga qaadanayaa sadaqada nebigu inuu aada dadka ugu tirtirsiiyey fadligeedana uu sheegay dadka baryadiisana in layska dhaafo oo laga dhowrsadana inuu dadka ku tirtirsiiyey cifada marka dhowrsanaanta waxyaabaha laga dhowrsanaayo waxaa kamid a baryada dadka la baryo bani aadamka la baryo baryada alla ma aha markaana wuxuu sii tilmaamay gacanta sare inay ka qeyr badan tahay midda hooseyso waana sii fasiray oo riwaayadan waxaa weeyaan alyadu alculyaa khayru min alyadi sufla xadiidkii soo hormaray ee casharkii hore noogu soo hormaray ayay fasiraysaa oo waxa uu leeyahay nabiga sala allahu calayh waali wasalam walyad alculyaa gacanta sare hiya almunfiqatu waa midda wax dhiibayso wasuflaa midda hooseysana hiya saa'ilatu waa midda wax weydiisanaysa mutafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi man sa'ala annaasa dadka qofkii weydiisto takahuran badsi badsasho darteed qofkii wax u weydiista maalbadsi xoolo badan aada heshid un wax ku filan waa haystaa laakiin wuxuu wax u baryaa wax kasii badan inuu helo ayuu u tuugsadaa fa inamaa yas'alu fa inamaa wax kale ma ahna yas-alu wuxuu weydiisanayaa jamran e, dhuxul dhuxul ayuu weydiisanayaa oo barya dhuxul dhimbil daba ayuu su-aalanayaa faliyastaqila ha yaraysto ow amase liyastakfir ama ha badsado rawaahu muslim xadiidkanna marka baryada daruurada iyo xaajada aynan keenin inay xaaraan tahay ayaa laga qaadanayaa mar haddii nebiga uu ku tilmaamay dhuxul inaad badsanayso oo dhimbil naareed inaad qaadanayso haddii uu sheegay ee dhimbilahaas marka ama badso ama yarayso uu ku yiri oo haddaad baryada mar walbo aa badiso dhimbilo naareed unbaad badsanaysaa mar walbo aa yaraysatana dhimbilana dhimbilihii naarta ayaad isku yaraynaysaa haddii aa iska daysid iyada dhanna oo aadan waxba baryinna de waxaa weeyaan wax dhimbil naareed ma ma qaadanaysid nacam taasaa marka xadiidka uu tilmaamaya man sa'ala annaasa dadka qofkii wax wey baryaahi takahuran liajli takahurin badsi darteed yacni si maalkiisa oo u badsado wixii waxa uu haysta markaa wax ka badan si uu u helo fa inamaa yas'alu wuxuu su-aalanayaa jamran dhimbil ayuu su-aalanayaa falyastaqila ha yaraysto ou liyastakfir ama ha badsado rawaahu muslim wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxauu yidhi ina almas'alata baryadu kaddun weeyaan waa xagasho xagatin weeyaan yakaddu biha arajulu qofka uu ku xaganayo wajhahu wejigiisa baryadu waa xagatin weeyaan oo qofka uu wejigiisa ku xaganayo waa nacam wejiga maxaa yeelay waxaa loo sheegaa waxa ay tahay mar walba wejiga xishoodka iyo yacni waxaas oo dhan wejiga ayaa qofka wejiga waa ilaashadaa waana dhowrtaa nacam oo qofka aan xishoonin qofkaan weji ma laha la yiraahdaa marka waxaa weya baryaduna dee xishoodkii bay kasoo horjeedaa marka wejigiisiibuu qofka marka uu iska dhaawacaya un kullama uu waxbaryo wejigiisii ayuu iska diirayaa oo iska baabi'inaya ilaa an yas'ala arajulu qofka inuu weydiisanayo mooyaane suldaanan ay daa suldaanin madax madaxtinimo mid u saaxiiba inuu wax weydiisanayo mooyaane nacam aw amase fii amrin arrin inuu su aalaya laabudda minhu loo hurtila-yahayo qasab ah yacnii suldaan ama nin madaxa qofku markuu xisiir dhahayo de dabcan qofka suldaankaa wuxuu mas-uul ka yahay dadka oo dhan xoolihii dadka ayuu hay xoolahan aada weydiisanaysaa waa un qeyb marka ka mid ah xoolihii dadweynaha marka waxaa dhici karta qofkan inuu eh, ama masaalixdii muslimiinta xoolihii loo diyaariyey inuu wax un ka helo ninkaa madaxda marka wax wax la weydiisanayo la dhahayo yani waxaa dhici karta ama zaka ahaan inuu weydiisto ama khumuski inuu uweydi inay tahay wax uu su-aalanayo ee taasina marka uu xaq u yeeshaa dhici karto marka way banaan tahay ninka madaxda danta iyo baahida in loo sheegto marka nacam aw amase fii amrin arrin laabudda minhu lo lagama maarmaana arrin lagama maarmaan ah inuu wax weydiisanayo mooyaane rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiixun alkaddu alkhadshu weeyaan waa xagashada wanaxwu iyo wixii lamid ah wa can ibni mascuudi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yihi man asaabathu qofkay ku dhacdo faaqatun gaajo qofkay ku dhacday asiibto fa anzalahaa binnaasi dadka ku dejiyo dadka ku dejiyo oo yacni dadkii baahidiisii dadka duldhigo oo dadka markaa baryo lam tusadda lama daboolo faaqatuhu gaajadiisa lagama daboolo waman anzalahaa qofkii dejiyo gaajadaasi billaahi alla ku dejiyo xaggiisa oo ilaahay yacni weydiisto inuu baahida ka qaado fa yuushiku waxaa dhow fa yuushiku llaahu alla waxa uu ku dhow yahay lahu isaga fa yuushiku llaahu lahu wuxuu u dedejinayaa alla uu kula soo degdegayaa birisqin risqi risqigaas oo caajilin deg deg ah aw amase aajilin yacni mar dambe uu siin doono rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasan yuushiku bikasri shiini baa la aqriyay shiinka oo la hoos dhigo ay yusricu weeyaan ayb xadiidka marka dadka qofka markay gaajo iyo wax lamida ay asiibto meesha uu dhigayo ayuu tilmaamayaa dadku waa labo dadna baahidooda waxay u dhigaan dadka oo dadkay tala saartaan hebelaa ii joogo hebelaa meeshaas ii jiro hebelaan ku wax ka sugayaa hebelaan ku kalsoonaha ilaahay maba maba ag dhigaan bagaajadooda kuwaas marka baahidooda lama daboolo afar iyo labaatanka saac inay wax sii baryaan unbaa usii ziyaado nacam qofkii laakiin baahidiisii alla u sheegto oo aan cid kale u sheeganin ilaahay baa qanaaco siinayo waana daboolayaa baahidiisana ilaahay waa daboolayaa subxaanahu watacaala oo risqi caajila ilaahay siinaya ama mid aajil oo aakhiraa ilaahay wixiisa ugu dhigayaa dib oo ugu dhigayaa qanaacona waa siinayaa allah subxaanahu watacaala ayb man asaabathu qofkay ku dhacdo oo ay asiibto faaqatun gaajo fa anzalahaa binnaasi dadka dejiyo lam tusadda faaqatuhu lama daboolo gaajadiisa ayb ambiyada ilaahay marka dhibaatada marka ay ku timaado ilaahay unbay u dhigi jireen dhibaatadooda iyo baahidooda iyo dhibkooda waxaa markaas soo food saaro ilaahay unbay u dhigi jireen qur-aanka waa ku arkaysaan yaa rabbi yaa rabbi rabbi rabbi rabbi inay ka buuxdo nacam rabbi laa tadarnii fardan waanta khayru lwaarihiin rabbi innii masaniya duru waanta arxamu raaximiin wamaa ilaa dalika nacam rabbanaa rabbanaad aaday ugu badan tahay nabiyullaahi muusaa waa ka ilaahay yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir waxaad soo dejiso ilaahu yacni oo kheyr ah aniga waxaan ahay mid u baahan oo faqiir u ah marka khayrka iyo waxa uu cidda u tala saaranayo waa alle isaga inuu u baahan yahay unbauna muujina bani aadanna baahay uma muuji uma muujihan ambiyada ilaahi subxaanahu wa tacaala wacan thawbaana radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yihi man takafala lii yaa ii kafaalo qaadayo anlaa yas'ala annaasa dadka inuunan su-aalanin shay-an inuunan waxba weydiisanin dadka yaa ii kafaalo qaadayo wa atakafalu lahu anna aan u kafaalo qaadayaa biljannati janno yaa ii kafaalo qaada dadka inuunan waxba ka baryin oo uunan waxba weydiisanin anigana aan u kafaalo qaadayaa janno faqultu waxaan idhi buu yidhi thawbaan ana aniga fa kaana thawbaan waxa uu ahaa laa yas'alu inuunan weydiisanaynin axadan axad shay-an waxba inuunan weydiisanaynin thawbaan waxa uu ahaa qofna inuunan waxba weydiisanaynin rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waxaa laga qaadanayaa marka jannada waxyaabaha lagu galo inay ka mid tahay baryadoo layska dhowro oo baahidaada aada ilaahay u dejiso baryada bani aadamkana aa ka tagto waxyaabaha jannada lagu galo inay ka mid tahay waa badan tahay marka dariiqyada jannada lagalagu lagu tago aaday u fara badan tahay oo qof weynayo ama uu ku yaraanayo duruqu eh, aljanna ma jiraan wa can abi bishrin qabiisata bni lmukhaariq radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi taxamaltu xamaalatan taxamaltu waxaan xambaartay xamaalatan ayaan xambaartay xamaalada waxaa la yidhaha laba qabiil inay diriraan markay dagaalamaan qof marka intuu isxilqaamo lacagtiisa inuu ku heshiisiiyo labadaas qabiil ee uu dhex galo ee uu heshiisiiyo xamaala marka la yidhaha lacag buu soo deynsanayaa labadii qabiil buu dhiigooda ku joojinayaa taasaan marka sameeyey buu yidhi taxamaltu waxaan xambaartay xamaalatan ayaan qaatay fa ataytu rasuulallahi baan u imid sala allahu calayh waali wasalama as-aluhu anoo weydiinayo fiihaa iyada shanigeeda deyntaas anoo nebiga wax ka weydiinayo ayaan imid fa qaala waxa uu yidhi oo lacagta in la ii celiyo dabcan nacam fa qaala waxa uu yidhi aqim nagow oo nala joog xataa ta'tiyanaa ilaa ay nooga timaado alsadaqatu sadaqadii fana'mura laka aan kuu amarno marka bihaa iyada bal intay sakadii iyo sadaqadii nooga nooga timaadaa bal u kaadiyo nala joog markay timaado waa kuu amraynaayo waan ku siinaynaa huma qaala waxa uu yidhi yaa qabiisatu qabiisow ina almas'alata baryadu laa taxillu uma xalaal aha ilaa liaxadi halaathatin saddex midkood mooyaane baryadu saddex unbay u bannaan tahay rajulun nin taxamala xamaalatan xamaalad xambaartay oo yacni lacag intuu soo amaahday deyn markaa ku galay laba qolosoo u heshiisiin lahaa fa xallad lahu lmas'alatu mas'aladii waa u xalaal xataa yusiibahaa ilaa wixii uu ka helo meeshaa ka galay huma yumsiku baryada waa joojinayaa markaas wixiisi haddii la siiyo baryadii waa joojinayaa marka ayib haddaanu baryin hadda kaba sii fiicanba marka islaamku meesha uu ka joogo alislaax islaax bayna annaas dadka oo la heshiisiiyo ayaad fahmaysaa nacam xataa qofku haddii yani qarash in loo galo xataa inay arrintaa yacni ay jiri jirtay inay qarash intay u galaan qarashkii xataa laga siin jiray baytulmaalka meesha maalka muslimiinta lagu haayo qeybtii markaa gashay in laga siin jiray baytulmaalka kaas waa mid iyo warajulun nin asaabathu ay asiibtay jaa'ixatun aafo taas oo ijtaaxad salgoysay maalahu maalkiisa sal salgoysay nin yacni aafa ay asiibtay oo maalkiisii ay sal goysay ayb faxallat lahu lmas'alatu baryadiibaa u bannaan xataa yusiiba ilaa uu ka asiiba qiwaaman wax yacnii u dhigmo ama toosiyo wax ugu habboon min cayshin nolol ugu habboon wixii yacni u habboon oo min cayshin nolol ah markaa ilaa u ka helo aw amase qaala waxa uu yidhi sidaadan wax ku toosan wax yacnii e, toosan oo min cayshin nolol ah ilaa u ka helo iyo wa rajulun nin asaabatu marka ninkan labaad waxaa weeye nin xoolo lahaay isaga awel maalow lahaan jiray laakiin aafo ayaa ku dhacday maalkii baa ka gubtay maalkii oo dhan baa ka baaba-ay maalkii ayaa waxaa beertiibaa si uga ba-day dabaylo iyo xuntay ku yimaadeen qarashuu ku galay waa ku ceyrtoobay marka qofka noocaas oo kalea marka in loo ixsaan falo meelo badanna de sharcigu waa uga ixsaan falay oo tana hadda ah dadku inuu baryaa loo baneeyey waxaa kaloo u bannaan qofkii wax ku lahay oo kale ninka aafadaas ay ku dhacdo inuu iska daayo qofkii yacni marka xoolo ku lahay ninkan haddii maalkiisiiba aada ogtahay inay aafo baabi'isay xag alla ka timid ay baabi'isay in layska daayo nacam wadcu ljawaaix waxaa la wa rajulun iyo nin asaabatu ay asiibtay ay ku dhacday faaqatun gaajo xataa yaquula ilaa ay ka yiraahdeen halaahatun saddex oo min dawi lxijaa caqliga kuwa u saaxiibka ah oo min qowmihi tolkiis ka mid ah ilaa ay ka dhahaan laqad asaabad wallee waxaa asiibtay fulaanan hebel faaqatun gaajo ayaa asiibtay faxallad lahu lmas'alatu baryadiibaa u xalaal ah xataa yusiiba ilaa uu ka helay qiwaaman min cayshin aw amase qaala waxa uu yidhi sidaadan wax kuwax toosan oo min cayshin nolol ugu toosan ayb kan saddexaadna marka waa nin gaajo ay iskaga dhacday waa faqiir gaajo ah hayso waa dhulyaal ilaa waxa uu yihi nabiga sal ll ly slam saddex nin oo indheergarada oo qowmkiisa ka mida ilaa ay ka yiraahdaan walle hebel waa gaajaysan yahay maanta marka min qowmihi waxaa loo leeyahay qowmkiisa iyagaa ogaan karaan qofkan shaksiga yacni waxa ogaan kara waa qaraabadiisa un dadka kale kale waxaa laga yaabaa inaynan ogaal u yeelanin marka saddex qof oo qaraabadiisa oo indheergarada hadday tiraahdo war ninkii hebel ahay waa ka waa ka taallaa oo yacnii wax uu haysta male gurigiisa dab lagama shido kaas waa u bannaan marka inuu baryo oo markaa baryo wax weydiisto faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin aw qaala sidaadan min caysh famaa siwaahunna wixii ka soo haray intaas oo min almas'alati barya ah yaa qabiisatu qabiisow suxtun xaaraam weeyaan ya'kuluhaa saaxibuhaa qofkeeda waa cunayaa suxtan xaaraamnimo ayuu ku cunayaa wixii intaa ka soo haray saddexdaas ee baryo ah waa xaaraam qofkii xoolo gurigiisa u yaallo haddii uu waxbaryo qofkii uu shaqaysan karo oo shaqadii heli karo haddii uu waxbaryaayo wax tuugsanaayo kulli waxaasoo dhan waxaa weeyaan wixii intaa kasoo haro waa xaaraam buu yihi nabiga sal ll ly slam marka waxaa laga qaadanayaa baryadu inay xaaraam tahay oo waxyaabaha xaaraamta inay ka mid tahay nacam bacdi naas marka baryada laftirkeeda waa shaqay kuleeyihiin nacam maxaa yele iyada laftirkeeda in loo baxo oo wejiga lasoo gubo oo socod badan iyo yacni rafaad fara badan ayaa ku jira gurigaaga adoo iska jooga cidna wax kuusoo tuuri maysay kuleeyihin marka waxaas shaqo ma ahan taas oo kale naam haddiiba sidaa loogu dhibtoonayo qofka dee inuu shaqo ku dhibtoodaa u fiican alxamaalatu bifatxilxaa-i xa-doo la kordhiga ayaa la akriyay an yaqaca qitaalun dagaal inuu dhaco weeyaan iyo wanaxwu wixii lamida beyna fariiqayni laba kooxood uu ka dhex dhaco fayuslixu yuslixu insaanun qof ayaa heshiisiinaya beynahum dhexdooda calaa maalin maal buu ku heshiisiinayaa maalkaas oo yataxamaluhu ou soo qaadanayo wayaltasimuhu calaa nafsihi naftiisa uu laasiminayo yacni maal deyn ah waljaa-ixatuna al-aafatu weeyaan aafo tusiibu asiibaysa maalal insaani qofka maalkiisa waalqiwaamu bikasri lqaafi qaafkoo la hoos dhigo wafatxihaa baa la aqriyay qawaam huwa maa shay weeyaan yaquumu bihi amru linsaani qofka arrinkiisa yacnii uu istaagi karo min maalin iyo wanaxwihi ah wasidaaduna bikasri siini siinka oo lahoos dhigo maa yasudu wixii daboolayo xaajata almucwizi midka baahan baahidiisa wayakfiihi kuna filnaanayo waalfaaqatuna alfaqru faqrigii weyaan waalxijaana alcaqlu wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nebigu waxau yihi laysa almiskiinu aladii yatuufu cala annaasi marka baryada marka la reebayana de baryadu noocay doontay ku timaadaba waa iska baryo nacam baryadu yacni keliya maaha qof gacanta inuu hoorsado keliya ma aha baryadu ad waxaan baryada tuugsiga la yidhaha waa xaaraam shaxaadku waa baryo waa xaaraan mid aada foom u buuxisay waa xaaraam oo baryo ah ood maal ku warsanayso waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan baryadu si kasta ha loo dhigo ama yacni foomam la buuxinayo ha noqoto ama gacantii oo la taagta ha noqoto ama shaxaad ha noqoto ama si kale un farsamaysanoo sir iyo qaab yacni yacni wax ku jiraan sida uu kusoo qaada adi adoo wax haysto adoo xoolo haysto inaad xoolo badsi wax u bariso waa taas un wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaala waxau yihi laysa almiskiinu miskiinku ma aha alladii midka yaduufu cala annaasi dadka kor wareegayo tarudduhu ay celinayso alluqma luqmada iyo luqmataani iyo laba luqmadood miskiinku ma aha yacni midka dadka dul wareego oo ay luqmad iyo yacni yani luqmad aan heli karin oo luqmaddu ay wareejinayso ama laba luqmadood ay celcelinaysa ma aha wa tamratu laba timir ay celinaysa wa tamrataani laba timir kay celin celcelinaysa ma aha yani miskiinka dhabta ah wa kan laga hadlayo hadda kan dabcan ninkii hadda eh, wax ku filanba aan haysanin ee eh, aan yacni hadda u bato hal timir ama wax lamida soo heli karo ama wax aan hadda baahidiisa daboo aasaasiga aan dabooleynin miskiin waa iska yahay oo zako waa la siinayaa kaasoo kale hadda ee eh, miskiinka xaqiiqada ah waxay tahay kan kan weeyaan soo socdo walaakina almiskiina miskiinka alladii midka weeyaan laa yajidu aan helaynin ghinan hodantinimo yacni wax ku filan yuqniihi kaasoo deeqo yacni wax isaga yacnii deeqo midka aan helaynin waay walaa yufdanu lahu aan dhug loo lahayn oon la ogeyn walaa yufdanu aan dhug loolahayn lahu isaga oo aan dadku aynan ogeyn fa yusadaqa caleyhi markaa si loogu sadaqaysto dadkiina ma oga si ay wax ugu sadaqaystaan xaalkiisa lagama warqabo walaa yaquumu aan istaagaynin fayas'ala annaasa dadka markaa uu wax weydiisto miskiinka dhabtaa ah waxaa weye inaan wax baryeynin dadka xaalkiisu aynan ogeyn wax ku wax ku filanna aan haysanin miskiinka dhabtaa ah marka kaas waa aayaddan hadda qur-aankoon baabka uusoo hormariyena waxay ahayd lilfuqaraai muhaajiriina aladiina uxsiruu lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum اljaahilu agniyaaءa min altacafufi tacrifuhum bisimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafa mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen baabu jawaazi alakdi qaadashada banaanaanshadeeda caddaynteediiba u baab yahay min gayri mas'alatin barya la-aan wax lagu qaato walaa tadallucin damac la-aan wax lagu qaato ileyhi shayga la damco yacni inay bannaan tahay shayga iyadoo damac la-aan iyo baryo la-aan wixii aada ku qaadato inay bannaan tahay yani taa iyada in la qaadan karo baabkan oo u baab yahay wa can saalim ibni cabdillaahi bni cumara can abiihi oo cabdullahi bni cumar cabdillaahi bni cumar can cumara cumar wuxuu ka wariyey radia allahu canhum qaal kaana rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yucdiinii inuu isiinayo buu yihi alcadaa'a siismo waxbuu isiin jiray nabiga sala allahu calayh waali wasalam fa aquulu waxaan dhahayay acdihi sii man ruux sii huwa isaguba afqaru ilayhi yacni u baahi badan minii aniga igaga baahi badan qof iga baahi badan oo shaygan igaga baahi badan rasuulka ilaahayu sii maalkan sidaa ayaan dhahayay fa qaala waxa uu yihi nabiga khudhu qaado idaa jaa-aka haddii uu kuu yimaado min hadalmaali maalkan shay-un hadduu kaaga yimaado walxaal anta adiga oo gayru mushrifin mid damcaya aan ahayn walaa saa-ilin mid baryayana aan ahayn fakhudhu qaado fatamawalhu maalayso oo maal ka dhigo fa in shi'ta haddaad doontana kulhu cun waa kuu xalaali wa in shi'ta haddaad doontana tasaddaq bihi sadaqayso wamaa laa wixii aan sidaa ahayn wixii aan sidaa ahayn waa maxay waa wixii damac lagu qaato ama baryo lagu qaato falaa tutbichu ha raacsiinin nafsaka nafsadaada ha raacsiinin qaala saalimun saalim waxa uu yidhi fakaana cabdullaahi cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa laa yas'alu axadan shay-an midaan qofna waxba weydiisanin walaa yaruddu shay-an waxna aan celinin ucdiyahu la siiyo cabdullaahi bni cumar dadka ma baryi jirin wax la siiyana ma celi jirino waa qaada jiri ilama weydiisanin moogtaha nacam marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka wixii uu ku qaato damac la-aan iyo barya la-aan waa u banaan tahay nacam oo hadda wax dembi ku ah ma aha wixii laakiin baryo uu ku qaato saddexdii lasoo sheegay hadduunan ahayn xaaraan weeyaan marka sida xadiidkii qabiise ku caddaydba marka xadiidka iyo baabka waa isleeyihiin mushrifun bishiin lmucjamati shiin la dhibiceeyey ay mutadallicun ilayhi adoo yacni kor isugu taagtaagayo damcayo baabu lxahi cala alakli min camali yadihi watacafufi bihi can asu'aali waatacarudi lilicطaa'i baabu lxahi isku boorin laysku booriye ayuu u baab yahay caddaynteed cala alakli cunis laysku booriyo min camali yadihi gacantiisa waxay shaqaysay qofka inuu cuno watacafufi bihi iyo dhowrsi lagu dhowrsado waxaas ay gacanta qofka ay shaqaysay cani su-aali looga dhowrsada baryada iyo watacarudi looga dhowrsada yacni isu banbixin lil icdaa'i wax siin laysu banbixiyo oo qofka inuu dadka istutuso si wax loo siiyo waxaas iyo baryo iyo waxaad uga dhowrsanaysaa in looga dhowrsado qofku waxa gacantiisu ay shaqaysaba inuu cuno baabkan taasuu marka uu baab yahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi faidaa qudiyat isalaatu salaada haddii la guto waa jumcadii eh, fantashiruu faafa fil ardi dhulka ku faafa wabtaguu doona oo raadiya min fadlillaahi ilaahay fadligiisana raadiya oo yacni shaqaysta oo baxa waay nacam salaada haddii la guto ilaa inta salaada lagu jiro ganacsigii iyo wixii la xiriiray waa tii la reebay oo wadarul ilaahay uu yidhi haddii salaada la guto dhulka ku faafa oo dhulka aada ilaahay fadligiisana raadiya nacam ayb taa marka waxau u daliishanaya waxay tahay inay bannaan tahay qofka inuu gacan yacni inuu in laysku booriyey oo laysku irshaadiyey laysku hanuuniyey qofki inuu shaqo aado gacantiisa kasha ku shaqaysto can abi cabdillaahi azubayr bn alcawaam radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi laan ya'huda axadukum axbulahu la-an ya'khuda inuu qaato axadukum midkiin axbulahu xarkihiisa huma yaatiya uu yimaado aljabala buur uu yimaado fa faya'tiya uu la imaado markaa bixusmatin xirmo oo min xatabin xaaba ah oo markaa intuu xaabo soo gurto xirmo xaaba ah marka ou ula yimaado calaa dahrihi dhabarkiisa uu kula yimaado fayabiicahaa uu iibiyo fayakufa allaahu ilaahay uu kaga celiyo bihaa iyada taasi wajhahu wejigiisa uu uga celiyo baryada uu ugaga celiyo yaa khayrun lahu u khayr badanoo isaga uga fiican min an yas'ala annaasa inuu dadka baryo acdowhu ha siiyaan ow manacuuhu ama ha u diidaane rawaahu lbukhaariyu marka xadiidkii shaqadii ayuu farayaa baryadiina marka waa reebayaa shaqadu hadday doonto ha iska ahaata mid liidataba ha ahaate nacam oo qofku yacni haddownan xataa xirfad lahayn wax kale iyo si kale u shaqaystay xoolo uunan haysanin intuu xarkihiisa qaato oo uu xaabo soo guro hal xirmo uu la yimaado suuqa ee uu iibiyo ee markaa waxa uu ka helo ilaahay uu uga dhowro baryadii uu uga dhowro taasaa uga qeyr badan intuu dad baryi lahaa ama ha siiyeen ama haka ahu diideeni sidaasaa xadiidku uu leeyahy rawahu lbukhaariyu wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi la-an yaxtadiba axadukum midkiin inuu xaabaysto ee uu xaabo soo guro xusmatan xirmo calaa dahrihi dhabarkiisa uu kusoo qaado yaa khayrun lahu u kheyr badan min an yas'ala axadan qof inuu weydiisto fayucdiyahu markaa uu siiyo ou yamnachu ama uu udiido mutafaqun calayhi xadiidkan iyo kii hore waa isku dhow yihiin macnahooda xirafkuna marka de waa badan yihiin qofku yacni tijaaro ganacsi iyo hadday noqoto yacni e, iyo xirafkan kale ee e, xirfooyinka kala duwan ee qofka uu ku shaqaysto iyo waxyaabahaasoo dhan marka waa waa waa qofku waa ku shaqaysan karaa e, xirfooyinka culammada waxay dhahaan midda ugu fiican waxaa weeyaan midii nebiga uu wax ku heli jiray sala allahu alayh waali wasalam oo waxa uu yihi wajucila risqii taxta dilli rumxii risqigayga waxaa la yeelay warankayga hoostiisaa la geliyey nacam waa maalka marka qhaniimada iyo yacni fayga iyo maalkan ugu kheyr badan kaas waaye nacam kasab midka ugu fiican maxaa yeeley ilaahay nebigiisa mu ilaa mid fiican maana wax kale uma doori lahayn mar hadduu ilaahay nebigiisa uu risqi uga dhigay waa inuu ka khayr badan yahay marka waxyaabaha kale inta kale marka soo hartay ziraacada iyo tijaarada iyo xirafka midba yacni culimmadu sibay yidhaahdaan marka zaraacada qaaraa dhaho beeraha ugu fiican maxaa yeeley ninka beera beeraha beesha beerta falo tawakulkaa iskaga badan xabad yacni geley ayo dhulka ku ridayaa waa inay usoo dhalato un ilaahay unbuu ka sugaa waxaad isaga uu sii samayn kara ma aha nacam calaa kullin xirfad noocay doontaba ha ahaato xirfad yacni nadiif oo xalaal ah waxaa weeyaan sida uun hadda ay u kala fiican yihin ay u kala horumarinayaan maahane mar hadday xirfad qofku ha u liidata hadday doonto eh mar haddii baryada uu kaga dhowrsanayo waa fiican tahay nacam ayb xadiidkuna waa ku tirtirsiiyey wacanhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal kaana daawuudu calayhi salaam nabiyullaahi daawuud wuxuu ahaa laa ya-kulu inuunan cunaynin ilaa min camali yadihi gacantiisa shaqadeeda unba u cunaayay nabiyullaahi daawuud waxyaabihii nabiga uu ku ammaanay waxay ahayd gacantiisa waxay shaqaysa ayuu cuni jiray nacam nabiyullaahi daawuud birtaa ilaahay u jilciyey birta ayuu tumi jiray nacam oo ilaahay waa ka dhahaya wa alannaa lahu lxadiid birtaan u jilcinay birtii marka inuu yacni si fiican intuu u dhalaaliyo duruuc uu ka sameeyo anicmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalixan ilaahay uu yihi subxaanahu tacaala marka birahaasoo si allaale siduu doono ayuu ugu tasarufi jiray baalladan marka hubka layskaga dhigo iyo duruucduu ka samey jiray iyo waxyaabihii kale marka manaaficda kaleo ay leedahay ayuu ka samey jiray nabiyullaahi eh, eh, zakariyana siduu sheegi doono xadiidka kale wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaala waxauu yihi kaana zakariya wuxuu ahaa calayhi salaam nabiyullaahi zakariya wuxuu ahaa najaaran buu ahaa loox qore faryaamo ayuu ahaa yacni mid loox qoro ah ayuu ahaa nacam alwaaxda qoro rawaahu muslim waxaa laga qaadanayaa marka yacni ambiyada inay xirfooyin kala duwan ay lahaayeen nacam birta tumideeda inaysan ceeb ahayn alwaaxda oo la qoraa inaysan ceeb ahayn wahaakadaa nacam kabta oo la sameeyo inaysan ceeb ahayn marba haddii qofka uu su-aal uga dhowrsado ee baryo dad uga dhowrsada waa fiican yahay ninka dadka baryayaana xun mar walba nacam ayb qofkii waxaad dhici karta inuu bir tumo waa faryaamo kaba ayuu sameeyaa mid baa u imaanayo waa lagu yasaa taasaa lagu yasayaa nacam oo waxaa laleeyahay kan kabahuu tolaa midkan wuxuu sameeyaa birta waa tumaal midkan waa kadaa saasaa la dhahayaa waxaa laga yaabaa haddana inuu gelinka dambe shaxaad ugu yimaado nacam waxay si uu yidhaahda qaadkii a go-ay nacam yani dadkan qaadka cuna waxay ka wax ay ka yani waxba kama ay waxba kama xishoonayan ayaga macan qof uu dhahayo midgaan ama tumaal uu leeyahay iyo haddana yacni shaqadiisa uu ku caynayo haddana wuxuu leeyahay isi e d uu leeyahay marka taas ka sii xun xaqiiqa ahaanta waa saas nacam midda kale xirfadda birta ilaahay baaba qur-aanka ku sheego birta inay manaafacaad leedahay weliba ilaahay baaba nagu galladaystaba maqaamu nicma ayuu ilaahay ku sheegay wa anzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wa manaaficu linnaas ayuu yihi nacam adduunku waxuu ku hormarayna waa birtaas birta shubkeeda iyo birta shubideeda iyo sida yacni biraha loo dhalaaliyo looga faa-iideysto oo waxaan yacni aalaad socdo ama lagu dagaalamo ama waxaan kale yacni adduunku uu ku hormaray birtaasoo un la kale farsamadeeda sida loo kala badan yahay oon loo kala horumari ogyahay nacam marka birtii lagu horumarayo haddii la yiraahdo midgaanaad ku tahay ama tumaalaad ku tahay de taas qofka dhahayaa yacni mujtamaca ka ka liidan ayb marka waxyaabahaasoo dhan marka usuusha waxay ka mid tahay xirafka shaykhulislaam ibnu taymiyana wau ka hadlaa kitaabkiisan sharxu xadiidi jibriil la yiraahdo ama al-imaan al meelaha dambe ixsaanka iyo marku ka hadlaayo waxa uu sheegaa yacni nidaamka nadaam dhisan ama dawlad dhisan yacni inay isu dadka ahlu xirafka oo xirfadaha leh iyo askarta oo yacni difaaca waddanka laga rabo iyo ninka yacni madaxdaa kulligood inay wax isku xiran ay yihiin oo ninka madaxdaana laga rabo dadkaas inuu yacni isku hago oo uu dadkaas isku toosiyo oo dadka beeraleyda wax soo saarkooda inuu ku taageero oo ku tirtirsiiyo bal haddii ay iska joojiyaan inay beeraha falaan inuu ku qasbo kii birta tumi yaqaanayna sidoo kale kii lo alwaaxda qoraaya sidoo kale kan dharka sameeya sidoo kale ninka askarigaana sidoo kale shaqadiisa in lagu kontaroolo intaas marka waa isu baahan yihiin ninka saaxiibul xirfada ahna askari waddankiisa difaaco meesha ku shaqaysan lahay difaaco u baahan yahay askariguna dharow xirto ayuu u baahan yahay nin u sameeyu rabaa iyo waxa uu ku dagaalamo nin sameeyo birti iyo yaqaano marka sheekhu wuxuu leeyahay xirafkaasoo dhan wax saas isu soo dhexgelayo waaye mid gooni u liidan ma jiro ama mid yacni gooni gaarkiis uxun ma laha ninka amiirkana waxaa laga rabaa inuu dadkaa kontaroolo nacam ayb marka waxyaabahaasoo dhan de waxay u baahan tahay faham iyo yacni ayay u baahan tahay laakiin hadday isugu darmaan diin yari iyo yacni aqoon yari kale iyo khibrad la-aan waxa ka soo baxaya wax iska un waxaa weeyaan aan macno badnayn wa can ilmiqdaami bni macdi karib radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal ugaarsiga isaga laftirkiisa waa xirfo saxaabada qaar xirfadooda ugaarsi ay ahayd abu thaclabata alkhushani iyo cadiy bni xaatim ataa-i iyo ma annaga ka fiican waa maya nacam maca dalika shaqadoodu waxay ahayd inay yacni ugaarsi nabigay su-aalayan sal alla ly slam sida loo ugaarsado eyga sida loogu ugaarto waranka sida marka la ridaayo maxaa la yidhaahdaa axkaam dhan kitaabu saydi wadhabaaix fiqiga iyo kutubulxadiidba waa ku jiraa nacam haddana ninka ugaarsiga sameynayo waa la caynaa nacam ayb kitaabkiina waa laga akrinaya maxay tahay marka nacam oo waaa nin iska jaahila wuxuu le u cunaa nacam isga bakti ku cunaa isagaan baktiga gara karin wax bakti ahy waxaan bakti ahayn waxaa dhici karto mararka qaarkood inuu isagaba yacni wax xaaraanaba inuu cunaa dhici karto hadda qofku hadduu mathalan khamri cabo kale ama uu si kale yacni ou wax uyani wax u yeelo qofkii yacni dembigii caddaayo la yaqaanay inaan lagu liidin kii kaloo yacni banaanaay lagu liido dhibay leedahay nacam wa can ilmiqdaami bni macdi karib radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal maa akala axadun qof ma cunin dacaaman cunto qadu weligiis khayran ka khayr badan min an yaakula inuu cuno min camali yadihi gacantiisa waxay shaqaysay ou cuno wax ka fiican qof yacnii ma cuno dacaam ka khayr badan dacaamka yacnii gacantiisu ay shaqaysay wa ina nabiy allahi daawuuda calayhi salaam nabiyullaahi daawuudna kaana yaakulu wuxuu ahaa inuu cunayo min camali yadihi gacantiisa waxa ay shaqaysa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey baabu lkarami wاljuudi waاlinfaaqi fi wujuuhi اlkhayri hiqata biاllahi tacaala baabu lkarami deeqdii ayuu u baab yahay fadligeeda caddayntiisa qofka inuu deeqsi noqdo waaljuudi inuu waxbixin waxbixiyo waalinfaaqi iyo waxbixin waa isku dhadhow yihiin karamka waa deeqda aljuud waxaa weeyaan waa deeq iyada laftirkeeda waalinfaaqi iyo wax sadaqayn iyo waxbixin fii wujuuhi lkhayri lagu bixiyo khayrka wadooyinkiisa wajiyaalkiisa hiqatan billah kalsooni ilaahay lagu qaba darteed loo bixiyo qaala allahu tacaala alla waxau yidhi wamaa wixii anfaqtum aada bixisaano min shay-in wax ah fa huwa isagu yukhlifuhu kii yacni waxaa weeyaan alla fa huwa isagu yukhlifuhu mid uu yacni idiin dibdhigaayo weeyaan waa la idiin dibdhigayaayo gadaal buu idiin yaallaa wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayr ah falianfusikum naftiinna umbaad u bixiseen oo nafcigiisu naftiinna unbuu u laabanayaa wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhillaahi ilaahay wejigiisa raadintiisa unbaad u bixinaysaan wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum la idiin oofiyey xaggiina wa antum walxaal antum idinka oo laa tudlamuun aan la idin dulminiin ama wa antum idinku laa tudlamuuna la idin dulmin maayo wa qaala tacaala alla waxau yihi wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alla bihi kaasi caliimun weeyaan midkii ku cilmi badan marka waa hawaabinayaa ku jirta wacan ibni mascuudin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal laa xasada xasad ma jiro ilaa fitnatayni laa xasada hadda xaasidnimada looma jeedo tii la caayey oo la eedeeyey ma aha marka laa xasada yacnii wax la majeerto oo la yidhaahdo yacni allay lehe waxaas hebel haystooo kale yaa ku siiyo waxa hebel haysto oo kale yaa ku siiyo adiga taasoo kale waa weyaan midda hadda la sheegaya nacam inaad adiga tamaniso waxa hebel haysto oo kale inaad hesho ee maaha adiga yacni xaasidnimada la eedeeyey ee xaaraamta waxay tahay in aad tamaniso hebel nicmada inay ka zuusho oo adiga ay kugu soo wareegto ama sideedaba ay ka zuushaba kaas waa wa waa waa waa xaaraam midkaas nacam oo xaasidnimada waxa xasadka waxaa la yidhaha tamanii zawaali nicma nicmada inay zuusho oo la jeclaado dadka ay ka zuusho qofka qof baad nicmo ku arkaysaa inay ka baaba-daad iska jeceshahay ama adiga ha kugu soo wareegto ama adigaba yaanay kugu soo wareegeyna maraan marba haddaanan haysanin asagana yoonan haysanin saasay kaa tahay nacam waa shuxi waay kaas oo kale nacam waa nebiga waxa uu yidhi waa wixii ummadihii hore halaagay wuxuuna ku xambaaray inay dhiigooda daadiyaan maxaarimtoodana ay bannaystaan ay xalaashadaan taasay gaarsiisay marka shaxiixnimadu marka aaday u daran tahay marka kan saas ma aha isago middaan waxay tahay qofkiina inuu wixiisii haystaa rabtaa adigiina inaad hesho ayaad jeceshahay laa xasada wax la majeertaa ma jiro ama la kamto ilaa fitnatayni laba maahane laba shay dhexdood mooyaane rajulun nin aataahu llaahu alla uu siiyey maalan maal fasallatahu ou ku diray alle marka calaa halakatihi ninkaa maalkaa inuu halaago baabi'iyo filxaqi oo ku baabi'iyo nin ilaahay maal siiyey oo alla uu ku diray maalkiisa inuu ku baabi'iyo un xaqa yani ku baabi'iyo waxaan ujeedaa yani maalkiisa inuu ku dhammaado xaqa u gargaarkiisa nacam taa sidaa wey nacam inuu xaqa kula dagaalamo ma aha kaasi marka waa mid rajulun nin aataahu allahu maalan alla uu maal siiyey fasallatahu uu ku diray alle ninkaasi calaa halakatihi maalka baabi-intiisa xaggee ku baabi-inayaana lxaqi xaqii ayuu gelinayaa oo gelinaya oo gelinayaa ilaa maalkiisii yacnii intii badnayd ba ilaahay buu ka caabudayaayo xaqiiba ugu gargaarayaa qofkaas marka waa lagu daydaa waadaa aragta qof noocaas oo kalea maalkiisii la baxaayo oo aan la cabsanaynin maalkii oo khayrba haddii la sheegaba ugu horeeyo ilaahu yaa kanoo kale kaa dhiga yacni inaad yacni ku dayato waxay ka mid tahay wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun sideedana nafta marka horeba ilaahay de wuxuu geliyeyba waxa yacni shuxiga le bukliga wa uxdirat alanfusu shux naftii waxaa loo keenay oo la geliyeyba oo yacni bukliga marka bukliga waxyaaba qof ka bi-iyo waa jiraa qof yacni baqiiltinimada u dhashay laakiin diinta inay bedeshaan la arkaa markii diinta loo sheego loo sheego mu'min haddii uu yaho iimaan leeyahay inuu ka baxo oo iimaankii uu ge gaarsiiyo qofkaas inuu noqdo qof deeqsi deeqsiyo waxbixis badan <coughs> ayb marka waxa uun diinka laga kasbadaana ugu muhiimsan nin marka waa kaasaa warajulun iyo nin aataahu llaahu alla ou siiyey xikmatan xikmad ou siiyey <clears throat> marka qofka nafta iyo shaydaanka inuu la dagaalamo wixii uu maalka uu haysta inta uu haystaba waa yartahay waana dhowdahay waana gaaban tahay intaas inuu bal ilaahay uga caabuda maalkiisa uu ku dadaalo iyo warajulun nin aataahu llaahu alla uu siiyey xikmatan xikmad uu siiyey xikmaddu marka waa cilmi baa ilaahay baray fa huwa isagu yaqdii bihaa wuu ku xukumayaa dadkii markay isu yimaadaan oo gar loo soo dhigta iyadoo ku xukumaa ama yaqdii bihaa waa ku dhaqmayaa ee waa ku camal falayaa wa yucallimuhaa dadkana waa barbarayaa muttafaqun calayhi macnaahu yanbagii waxaa habboon anlaa yuqbata inaan la majeersanin oon la tamaninin axadun axad ilaa calaa ixdaa haatayni alkhaslatayn labadan tilmaamood mooyaane wax kale alla hebel wax uu haystoo kale yaa ku siiyay in la dhahmaba ahaba oo yacni dadka waxaa weeyaan waxa laysdhihi karo war hebel waxuu haystoo kale yaa ku siiyo waa labadaas un nin cilmi leh cilmigiisa ku dhowrsanaayo cilmigiisa dadka baraayo oo dadka ku kala saaraayo kukala ugu kala garqaybina iyo nin maal sadaqo badan labadaas in yacni la yira yaa kaasoo kale kaa dhigo waa fiican tahay na intay niyadaadu saas tahay laftirkeedana ajar baad leedahay sida xadiid abi kabsha noo imaan doonaba uu tilmaamayo in allahu tacaala wa canhu qaal waxa uu yihi isla ibnu mascuud waxaa laga warinayaa qaala rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxa uu yihi ayukum kineba maalu waaritihi waaridkiisa midka isaga dhaxlaaya maalkiisa axabu ilayhi loo jacayl badan yahay min maalihi maalkiisa loogaga jacayl badan yahay war yaa ninka isaga dhaxaltooyadiisa leh maalka uu haysto yaa kiisa ka jecel oo adiga yaa maalkiisa iyo maalka qofka isaga dhexlaayo yacni adiga maalkaaga iyo maalka wiilkaaga kiineebaa maalka wiilkiisa jecelo oo maalkiisa ka yacni maalka wiilkiisa kaa e, e, u jecel qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa minaa axadun axad nagama mid ah ilaa maaluhu maalkiisaa axabu ilayhi loo jacayl badan yahay rasuulka ilaahay qof naga mida ma jiro ilaa maalkiisa ayuu jecel yahay qaala waxa uu yidhi fa ina maalahu maalkiisa maa qadama waa wixii uu hormarsaday maalkiisa waa wixii uu aakhiro u hormarsaday waay wa maala waaritihi kan dhaxlaya maalkiisana maa akhara waxaa weeyaan waxa uu dib waxa uu dib mariyey waay oo u ka tegey yacni adiga maalkaagii marka kan aada aakhiro geysataad leedahay adiga midka aadan aakhiro geysanin waa ka dhimanaysaa nin kalaa iska leh wiilkaaga ama walaalkaa iyo kii ku dhaxli lahaya iska leh nacam marka haddii aad maalka iska kaydsato dhigto adduunka ku dhaafto oo aadan ilaahay ka caabudinooda hore u marin oo aakhiro aadan uhormarsanin maalkaagi waxaa weya marka waxaad kan maalka qofka ku dhaxli lahay maalkiisaad kaaga ka jeceshahay oo ninka haddadow maalkiisa aada u jeceshahay nacam mithaalku marka sidaas u dhacayaa nacam ayb marka qofku waxaa weya marka maalkiis inuu hormarsado xadiidka ku tirtirsiinaya nacam ayb dallaasima maba kusii jirto yacni haddii yacni wujuuhdii khayrka ahayd markay taagan tahay masalan abaar ama baahi daranaa jirto oo dadka muslimiinta ay ku rafaadsan yihiin waa taagan tahay waqtigii maalka laga faa-iideysanayo waxaa jira masalan yacni xilli maalkii laga faa-iideysanayo yacni masaajidii ama maraakistii dadku ay ku cibaadey aan ku cibaadeysanayni ama wax ku baranayni amaba yacnii ilmihii wax lagu baraayo kale ayaa dayacan oo waxay u baahan tahay marka in la waxay u baahan tahay in la helo maal lagu bixiyo wax ka fiican ma leh nacam oo qofka maal dukri oo ah u haraayo waa in allaale inta lagu tukanayo masaajidan aada arkaysaan qaarkood dhisan boqolaalka sano ma u malaynaysaa qofkii dhisay hadda ma noola dabcan laba boqol saddex afar boqoloo sano ka hor masaajidii la dhisay ma noola dadkii dhisay laakiin qabrigooday ajrigii ku helayaan nacam qabrigoodii bay ajirkii ku helayaan oo wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum wa kula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin weeyaan marka in la hormarsado oo waxa dantaadi ah ba weeyaan nacam laa siyama hadda yacni annaga xaalka aan ku jirno meeshan hadda aan wax ku baranayno ama aan wax ku akhrisanayno waxa weeyaan wax un baa ku socdo ulajeedna waa laga leeyahay oo de in la gato oo yacni la waa naloo sheegay dhowr jeer inaan iyada laftirkeeda nafya shaydaan intaan la dagaalno waxa ugu badan aan ku tartamno marka oo qofka uu bixi karaba nacam waxa ugu badan waxa ugu yar ma ma soconaysa midda kale baahida maraakista loo qabo meeshaan hadda aan joogno iyo dhulka islaamka waa kala duwan yihiin dhulka islaamka waxa weeyaan baahida loo qabaa waxay ku eg tahay sida badan ba anaga hadda waddankeeni oo kale masjid hal ninaa inta dhiso nin xaajiyo ama xoolo lahaa intuu masaajidkii dhiso khalaas salaada lagu tukadaa waxna lagu akristaa laakiin baahida halkan markaas loo qabo waxay tahay de halkan iskoolkii waa dhibaato yacni masjidku meeshan waxaa weya waa naadi masjidku waa naadi meel yacni dadka dhibaataysan looga kaalmeeyo qoysaska meel yacni lagu xaliyo nikaaxi iyo furiinkii iyo waxyaabaha la xiriiro waddankii laftirkiisa meel laga kaalmeeyo waddankii laftirkiisa meel laga kaalmay dadku meelahan unbay soo fiirinayaan marka gudo iyo dibadba baahidiisu aaday u badan tahay dadkan tirada badanee xabsiyada iskaga jiro iska xirxiran meesha yacnii ama laga tawjiihi karo ama laga keeni karo waa dacwo dadka xataa yacnii cuduradan tirada badane dibressionka iyo waxyaabahaas waxyaabaha yacni masaajida haddaynan masaajid furnayn oo qofkii uu ka heli karo dad afkiisii uu fahmi karo dhaqankoodii uu yaqaano aqoon isu leeyihin marka uu yimaado waa ku degaa qofkii oo waxay u noqonaysaa social ahaan ama yacni ijtimaaciyan wax qofka moralkiisi kor u qaadayo nacam waxaasoo dhan marka baahida loo qabo waa aaday u fara badan tahay marka in looga faa-iideysto waa munaasab baabka iyo yacni waqtigaan joogno baabka iyo hadda xaalkaan joogno waxaad moodaa inay isku munaasab ay yihiin nacam oo baabku meeshii la rabay oo kasoo baxay marka qofkii dadad yacni wixii isaga uu bixi karo iyo wixii uu soo keeni karo wejigiisa ku keeni karo iyo xooggiisii iyo waxaasoo dhan waa laga rabaa wa can cadiy bni xaatimin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaal ittaqu naara naarta ka cabsadoo ka dhowrsada walow bishiqi tamratin timir jeexeedba ha ahaatee timir barkeedba naar aada uga dhowrsataan naar ka dhowrsada sadaqada marka wax naarta looga dhowrsado ayay ka mid tahay marka timir jeexeed haddii naar looga dhowrsan karo de wixii ka badanna waa kasii badan tahay maa muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wabillahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam